بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa cashirkii soddon iyo toddobaad ee ka mida min kitaab النikax wa tawaabicih waxaa inoo dembeeyey oon soo maray masaladii ku saabsanayd ciddaة اlwafaa iyo mafquudkii baa inoo dembeeyey marka masalaة اlإxdaad baan xalay ku istaagnay wayajibu waxaa waajibaya alixdaadu isbasaasin ama asayqaayad baa ku waajibaysa calaa muctadati wafaatin geeritii ka ciddirsanaysa laa rajciyatin wayustaxabu waa loo sunneeyaa libaa'inin mid la furo dalaaqeedii dhammaaday alxdaad waxaa laga keenay min alxaddi xadkuna waa almancu almancu weeye maxaa yeelay geeridu ama asaydu ama isbaasaasintu waxay gabadha ka reebaysaa wixii ziine ah aan loo ogolayn hilaamashadii isqurxintii dhaashadii inay isdhaasho markaa ay dhaashato indhakuulkii cilaankii wixii la halmaala barfuunkii cadaradii saasa marka ixdaad loo yidhi marka dumarku waa saddex qaybood marka islaan laga dhintay iyo islaan la furay oo dalqadihii loo dhammeeyo oo baainaa iyo la furay oo rajciya on loo dhammayn saddexdaa mas sheekhu ka hadla marka wuxuu yidhi wayajibu alixdaadu ixdaadkii baa waajibaya yani asaydii baa waajibaysa ama isbasaasintii yani alimtinaacu min الziina alixdaad huna waa maxay waa tarku الziina khulaasaduna waa maxay alcidaةu waa waajibaة bاlqur'an wاlixdaadu waa waajib bالsunna wax qaba ahluqiblaha ixdaadku inuusan waajib ahayn waxaa ka jira ummadda xasan اlbasri iyo xakam ibn cutaybaة اlfaqih labadaa wadaad ayaa iyagu waxay idhaahdeen laa xidaada calaa muctada min wafaat waa xasan albasri iyo eh, xakam bn cutaybat alfaqiih marka ibn cabdilbar iyo ibn mundir iyo jamaaca min alfuqahaa waxay yidhaahdaan wahumaa maxjuujaani bisunna wa ijmaaci asaxaaba saasay ayuu yidhaahdaan marka ibn cabdilbar asagu wuxuuba sheegaa ibn mundir waxay sheegaan keliya xasan albasri bay sheegaan laakiin ibnu xasan baa ku daray xakam ibnu cutaybat alfaqiih khulaasadu marka waxa weeye gabadhaasi waajib bay qadiyaddaa ku tahay nabigaana xukumay nabigaa xukumay gabadha ninku ka dhintay in inay isbasaasisa loo baahan yahay afar bilood iyo toban habeen waxay ka reebana matniga baynu ku gaari doonnaa iyo adiladiis insha allahu tacaala yجب اإxdaad baa waajibaya calىa muctadaةi wafaatin geeritii ka tirsanaysa laa rajciyatin laa fii cidaةi rajciya tii ka tirsanaysay nikaax ku noqosho leh ayadu lagama rabo ixdaad lagama rabo wayustaxabu waxaa la suneeyaa wayustaxabu اlixdaadu baa la suneeya libaa'inin limuطalaqatin طalaaqan baa'inan baa loo jeeda wabihi qaala malik khulaasadu marka shaaficiyadu iyo jumhuur اfuqahaa waxay leeyihiin qiyaas bay samaynayaan qiyaas bay samaynayaan gabadhii laga dhintay iyo tii la furee baa'inada ahayd waxaa ka dhaxeeya mid walba zawjkeedii baa faaruqay ayadoon laga wacaalqabay inuu ku soo noqdo waa firaaqu zawjiha isagoon xaq u lahayn ama aan jaanis u hayn inuu ku soo laabto waxaa ka dhaxaysa way mufaaraqada zawjka ee xidhiirkii cismado dhanba ay go'oday si go'an bataatana ayaa cillo ah halkaasay mareen ooga qiyaas qaateen marka sunnadu waxay caddaysay ixdaadka inay iska leedahay gabadha laga dhintay keliya qur-aankuna maba sheeginba ixdaada ciddo unbuu ka hadlay hadaba waxa kuu furan keliya waa qiyaas qiyaaskuna waa qiyaas maca alfaariq shardiga qiyaaska waaaasaasiga waxaa weeye faraca iyo asalku waa in cilada ay ku siman yihiin ama ay cilladu ku badan tahay faraca hadaba marka rajciyo iyo mutallaqa طalaaqan baa'inan la furay ha looga qiyaas qaata gabadh laga dhintay firaaquna isku mid ma ah rajciyadu waa islaan la soo ceshan karo waaba zawjo baa'inaduna xataa tankixa zawjan khayraho baaba kaga xidhan midda kale ninkeedu waaba nin noolo bannaanka taagan tanna waa maxay waa gabadh laga geeriyooday ciddadaduna ay tahay inta ciddo adduunka midda u dheer wax iskaga xidhanba ma jiro idan ciladu iyo xikamku loo jideeyey asayda ama basaasta ama bilada in laga tago waxay ku badan tahay fi اlasl oo almutawafa canha zawjuha so sidaa ma ah marka waa qiyaas aan shardulqiyaasna lama hayo nasna ma jiro ijmacna ma jiro saa darteed ibnu mundir iyo ibnu xasm waxay leeyihiin ra'yigaas shaafici iyo maaligba ay yidhaahdeen abu xaniifana qayb uu ka qabo waa ray daciifa min xayu اnadari wاlahari waana sax sax wey asay iyo basaas waxaa iska leh gabadh un laga geeriyooday shuqulkumal mualaqa baaina walaa rajciya ayb laa rajciyati looma sunneeyo way ixdaad kumana waajibayo loomana sunneeyo kumana waajibayo sida sawaabka amaa cindanaa amaa cindanaa waa loo sunneeyaa iyo looma sunneeyaan isku haynaa rajciyada wayustaxabu lixdaadu baa la sunneeyaa libaa'inin gabar ka baintay ninkeeda uu furay ayle mualaqa baaina loo jeeda wabihi qaala maalik ciladu marka waa un qiyaas baa la marahaya wa fii qowlin qadiimin qowl horoo shaafici waxaa ku sugan yajibu lixdaadu cala almualaqati albaa'ina ixdaad baa ku waajibaya gabadhii la furay alaaq go'an wa bihi qaala abu xaniifa qowlkaa qadiimkan abu xaniifa qaba abu xaniifa asagu rajciyo asay ooma taale iyo laakiin muطalaqada baa-idana waxay la mid tahay gabadh laga geeriyooday buu taagaya adoo waa qiyaas aan arkaantiis shuruuddiisa aysan caddayn marka saxaabaduna shuqulkuma laha taabiciintu waa isku khilaafeen sidii fuqada iskugu khilaafeen laakiin saxaabadu waxay un ku gaabsadeen almutawafa canha zawjuha waha waa ixdaadkii ixdaadkii asaydii baad tacriifin doonaa ixdaadkuna wuxuu u laaban doonaa saddex rukni saddex qodob keliyaba matniga waana sida sawaabka ah midda koobaad waa tarku tasayuni fi libaas midda koobaad tarku tasayuni fi libaas gabadhu waa inay ka tagto dharka bilicda le waxa ragooda ay joojiso midka labaad waa tarku اlxuliy aw اtaxalli bilad dahab iyo fido iyo waxyaabaha laysku qurxiye dumarku xidhaan ama jimajima ha noqdeen ama dugagaad ha noqdeen ama khalkhaal lagu qaato luga ha noqdo ama silsil ha luqun lagu xidha ha noqoto waxyaabaha la gashada xulida ana waa inay ka tagto qodobka saddexaad tarku taayubi saddexdaas uu laabanaya ixdaadka laga hadlaayo iyo isbasaasinta laga hadlayo waa saddexdaa qodob tarku tasayuni fi libaas tarku taxalli tarku ataayub saddexdaa masalo wey wahwa xidaadkii waxaa weeye lubsu masbuuqin mid la rinjiyey xidhashadii liziinatin loo rinjiyeeyey waa in khashuna haba kakanaadeen waxbaan ka booda wahw ixdaadka waxaa weeye tarku lubsi masbuuqin liziinatin ixdaadka waxaa weeye iyo asaydii iyo isbasaasintu inay gabadhu ka tagto mara la rinjiyeeyey loona rinjiyey qasdu tasayuni waziina xidhashadii waa in khashuna haba adkaado oo maro qallabsan ha noqoto maryuhu ayagoo quruxsan bay qaybna adag yihiin qaybna dabacsan yihiin wa qiila waxaa la yidhi yaxilu waxaa bannaan nusuustaana ku yimid nusuustaa ku yimid nabigu waa u diiday dumarkii laga dhintay inay dharka masbuuqa xidhaan ilaa awba casbin maro intii dunteeda iyo miiqeeda markood la riinjiyeeyey markii hadana la sohoo laisku kaweeyey kadib mara laga sameeye mooyee inaan la ogolayn maraha kariska ama garayska iyo riinjiga la geliyo axaadiis dhowra ah ku timid walaa talbasu awban masbuuqan ilaa awba casbin xadiidku mucaiya ayaa ku yimid iyo keyrkiiba waqiila waxaa la yidhi yaxilu waxaa bannaan maa subiqa wixii la rinjiyeeyey asluhu liilankiisu uma intaa kadib nusija la sameeyey waa thawba casbigii dharka la rinjiyaa laba qaab ah mar duntii oo cad baa marada laga samayn marka marada la sameeye kadib ayaa maradoo samaysan iyo macwisoo dhammaystiran baa la gelin rinjiga marna miiqa dunta ah yaa gooni loo rinjiyey kadib marka la rinjiyeeyo ayaa xadhig yaroo dhuuban la samayn xadhkahaasa marka marada laga sohaa marka midkaa duntiisi la rinjiyey kadibna mara laga dhigay kaasa waxaa loo yaqaanaa thawbu casbin ayb midka asagoo maradu iswadata la rinjiyey waa ka loo diiday lana waa ka quruxsanaa markay maradu la sameeyo rinjiye khaasa lagu samayn jiray waa la xardhi jiray marka waa maro bilcilo oo quruxsan oo dumarkan loo ogolay markaa laga geeriyooday lann waxaa isdiidaya meeshii raba zawjkeeda inay u walbahaarto oo ay xoogow isbasaasiso oo musiibe ku dhacday ay muujiso cismadii iyo wanaaggii u dhaxeeyey ay xoogow ixtiraamto hadday markaaba feedhasho iyo iclaamasho iyo shugaansi bilowdo isma balhawey ismama laha wadaadkuba culays buu kugu ahaaye allah ku dhaafiye miyaa halkaasaa ka soo boodaysa <clears throat> wayubaaxu waxaa la sunneeyaa eh, ilaa awba casbin baa marka qiilku asagoo milcsanaya wayubaaxu waxaa la sunneeyaa cafwan waxaa bannaan dheh hayru masbuuqin midaan la rinjaynin oo min quطnin suuf ah min quطni cafwan cudbi ah wa suufin dhogor xoolo ah wa kataanin geliilla ah wadaadahana dhihi jiray <laughs> marka kataanku giilo waa taqaanaan bocboca ah. geedkan caleenta waaweyn ballaaran lehe marka la dala caanaha cad sii daaye bahal weyn oo kubad ahaanana bixiya soma taqaanaan laamiisa intii la guro oo la yar qallajiyo markay jeemcamood noqdaan ayaa maydhax laga diraa maydhaxdaa gudaheeda hoose dun oo xariir u eg ku jirta oo xadhigga laga sameeyo uusan gu-in marka kaasa dhar laga sameeya marka aad buuna u quruxsan yahay wayubaaxu waxaa u banaan weeye gabadhii ciddo tirs laga geeriyooday hayru masbuuqin mara aan la rinjaynin oo min quطin suuf caadi ama cudbi laga sameeyey iyo wa suufin dhogor xoola laga sameeyey suufkuna inta badan waa dhogorta idaha dhogorta idaha weeye haddii dhogor geel uu yahay wabar baa la yidhahdaa hadduu dhogor lo-eed iyo riyacad yahayna shacar baa la yidhahdaa way kala duwan yihiin iyo wakataanin geliile laga sameeyey maxaa yeelay maradaas ma aha weeye marya lagu xarago cilladii baa weli taagan maro ziina ma ahe waa maro loo xidho cawrada in lagu asturo ayb suwarka marka ay sheegayaan fuqahadu waxay un ka farcinhayaan oo ka tarminayaan macnihii maqsuudkii ahaa tarku tasayuni fi libaas tarku taxalli iyo tarku atatayub unbay furuucda ka saarayaan aduu markaad hesho asal inaad adugu beekhaamisa la rabaa inaad beekhaamisa lagaa doonay wakadaa sidoo kale waxaa loo suneey waxaa u bannaan weeye ibriisamo waa xariir ibrisamku waa xariirta aan waba la marinin ibrisamun iasax inay xidhato u banaan xariirta ama nabaati ha noqoto geedaha laga keenaya dhir ama xayawaan laga keene xariirtu marka la sameeya aan waxba lagu tarixin een riinji iyo biladayn iyo biyo fidi iyo kuwa dahmidna aan la ag marinin iyo wax kaloo lagu qurxiyo marka ibrisan baa la waa la yska xidhan karaa maxaa yeelay xilliga ayada ah, dhar lagu xaragooda ma ahay dhar lagu asturtay iska ahay wakada waxaa bannaan way ibrisamun xariirta aan la qurxinin een la sharxin een la tarixin ayaa loo jeedaa fil asaxi haddaynu wada waxay leeyihin xariir waa mara xaragee gabadha looma ogolo muqaabilkaa leh asaxa ka soo horjeeda wa masbuuqun yaa asaguna bannaan laa yuqs mid la rinjiyeeyey oo laa yuqsadu aan looga jeedin rinjiyeyntiisii liziinatin qurux mara rinji la riinjigana aan loo marinin qurux darteed ayaa gabadhu xidhan kartaa maxaa kamida mida riinji la maryay dhaheen uun sii foorxoon marada waa la iska xidhan karaa riinji madow iyo mid bacad leh mid eh, mid carada u eg riinjiyada maryaha la mariya aan loo marinin xaraga iyo qurxin gabadhu waa iska xidhan kartaa naskii iyo macnihiiba marka isku dhacay laa talbasu awban masbuuqan waa itibaacu اlalfaaq itibaacu alfaad waa waad garatay laakiin qowlkan ra'yigana waa masbuuqun baa la xidhan karaa lam yuqsad liziinatin maxaa looga jeedaa macnuhu fiirinaya gabadha maxaa loogu diiday maro la rinjay inay xidhato wuxuu leeyahay waa maro liziina loogu diiday haddii la helo marka maro la rinjiyeeyey xaggana aan qurux iyo xaraga loo xidhanin waxaa iska hor imanaya ictibaaru اlmacnaa waاtibaacu اlalfaad idan ayagu marka waxay qabaan markanoo kale fuqahadu wa ku leeyihin waxaa bannaa in la khaso macnihii lafdigii cumuumkiisi baa la khasahaya lafdiga cumuumkiisii ayaa la khasisay waxaan lagu khasisayaa macno laga istimbaadayn naska waa qaaciday odhan jireen usuuliyiintu hal yajuusu an yustanbata min annasi macnan yacuudu calayhi bitakhsiis qaacidadu weeye ayb aan iskaga tagno dhib ma <clears throat> wayaxrumu waxaa xaaraana xalyu dahabi wa fidatin xilyatu dahabin wa fidatin baa ka fiicnaan sheekh wuxuu ujeedaa mufradkii buu ujeedaa xilyatu dahab masdarkii caadigaha ooma jeedo wayaxrum waxaa ka xaaraana cala lmuctadati liwafaatin xalyu dahabin bila dahab inay xidhato iyo wa fidatin fida ay xidhato waa ka xaaraan ayb in gabadha cidda tirsanaysa laga geeriyooday aan loo ogolan wax udgoonoo dhiib ah iyo shay ziina ah aan loo ogolayn min xayu اlasli waa mujmac ibnu mundir baa ijmac soo guuriya waxaa soo guriy ibn cabdilbar waxaa soo guriy abulxasan ibn qaطaan alfasi waxaa soo guuriyey wadaadkii la odhan jiray maxamed xasan aljawhari saaxib nawaadir اfuqahaa jamaaca soo guurisay marka macaanidii unbaa marka laisu daba taagan yahay haddii aslu zina aan loo ogolayn gabadha ciddad laga geeriyooday cadarna aan loo ogolayn wax udgoon wax walbo curfi iyo dhaqan noqdo udgoon ama zina noqda gabadha laga hor istaagay ilan waa yaxrumu xalyu dahaabin wa fidati bannaankay taallahat ayib wadaadaf baneeyey baa jira oo hawshaa yidhi zinaba ma aha fidada iyo dahabku waa waxay dumarku iska xidhaan ayaga toon zinaba kama ah ayib niman halkaa ka dagaalamay baa jira wakadaa sidoo kale waxaa xaaraana luluun macdan baa xaaraana filas ayn qabsano jawaahirta iyo axjaarta kariimada ah dheemanka iyo eh, kiristiyaalka iyo macaadin waxaa jirta kariim oo ka qiimo badan dahabka laga jecelaya maanta dahab iyo fido dhagax yaroo ka qiilasan baa jira oo halkiisa garaam ama toban garaam isaga ka mid a ah, reer nairobi aysan goyn karin baa jira marka wakadaa sidoo kale waxaa xaaraan ka ah gabadhi lulu-n jawaahir iyo macaadin kariimaa inay xidhato filas haddana qabso maxaa yeele waa ka dahabi walfida ama waa ziino bannaanka taloon muran lahayn qur-aankuna wuu tilmaamay yuxallowna fiiha min asaawira min dahabin lulu ayaa qur-aanku yidhi marka lulan waa libaasun fiiha xariir marka iyo lului iyo waxaa laisku daray asaawiirti min dahab kulli waxaa la mariyey inay tahay xiliyo quruxsano ahlu jannuhu ay ku xaragoon doonaan waiiban baa xaaraan hadda waxaynu ka soo tagnay qodobka koobaad ee ahaa tarku tasayuni fi libaas wuxuu kaloo ku soo daro inoo dambeeyey wa tarku taxali biاdahabi wاlfida wayaxrumu xalyu dahabin wafidatin wakada lulu'un fi lasx baad kusoo marteen labada qodobba waa ku daayeen waxaa ku dhimi marka qodobkii ahaa ataayub wayaxrum waxaa xaaraana iibun cadar iyo wax udgoon baa xaaraana fii badanin wa hawbin loo isticmaalo yaxrumu daabitkan hunaa cinda shaaficiya gabadha laga geeriyooday dhiibka ka xaaraanka waxaa wey maa xaruma cala almuxrimi fii baabi اlxaj min aiib yaxrumu cala mutawafa canha zawjuha dhiibkii iyo udgoonkii iyo udugtii loo diidanaa muxrimka fii baab اlxaj gabadhana waa loo diidaya an waa cibaad iyo isku cibaada ay leeyiin isku baab ah ayb amaa xilyada dahabka iyo fidada nas khaasa ku yimid wala اlxaliy Eh, wlxuliy walaa tagtaxi walaa taqtadib xadiidkii abaa tilmaamayo can ummi salm radi allahu tacala canha wa tiibun baa xaarana fii badanin loo isticmaaliyo wa tadmara loo isticmaalo wa acaamin loo isticmaalo acaamka haddii cuntada udgoon tahay oo la geedageedayo oo xawaashii alaamti lagu dhufto iyadbay carfayso gabadhu ma cuni karto maxaa yeele waxay ka dhigan tahay inay cadar marsatay wa kuxlin indhakuul baa isaguna xaaraan ah wkuxlin walaa tamasa iiban ilaa idaa ahurad ayaa xadiidka ku yimid markay gabadhu dhiigga ka qabaysata keliya ayaa loo baahanya xoogo inay iscarfiso maadaama ay shuruuftii iyo iska reebayso laakiin inta kale gabadha laga dhintay dhiib looma ogolo dhiib looma ogolo iyo wakuxlin dhakuul maxaa loogu diiday qiyaasan waa maxay cala athawbi wاlbadan in jidhka iyo dharkeeda ay wax udgoon marayso waa loo soo diiday raashinki udgoonaa baa loo diiday kuxli udgoonna looma ogolo indhakuul udgoon hadday inay marsatona looma ogolo si gooni ah ayaaba indhakuulka loo ogolan laakiin haddaba kuxli waxay kuga cadfan tii hore wayaxrumu iibun baa xaaraana fii badanin loo isticmaalo wa hoobin dhar loo isticmaalo wa acaamin raashiin loo isticmaalo wa kuxlin indhakuul loo isticmaalo indhakuul udgoon raashiin udgoon mara carfaysa minallaahi ba ka carfisan ama lagu daadiyeyba iyo ganka in la mariyo intuba lama ogol ann waa iibkii layska reebay wakti xaalun baa isaguna xaaraana indhakuulasho biimidin lagu indhakuusho imidki waa dhagaxa hadda meelaha laga keen aragteen ee laleeyahay waa kii nabigu sheegay ee shamaailkiisa lagu sheegay ee nabigu yidhi xiribtana wuu soo bixiyaa ishana hilibxunku ka gooyaa araggana wuu saafagareeyaa ee nabigu qiimaha badan ku sheegay dhagaxa lagu sheegoo baroon iyo mid madow iyo kuwo gudgududan oo lala orday waa aragtee mar male marka waa dhagax lagu indhakooshay almuhim qawyaha iyo meelahaasa laga soo jafa xaraarteenni buu u ogyahay waktixaalu indhakuulasha iyaduna xaaraana biimidin lagu indhakuusho dhagaxa asaga ah maxaa waa indhakuulka nebigu diiday wey ee gabdhaha uu ka reebay ilaa lixaajatin baahi inay keenta mooyeen ka ramadin gabadhiba indhaha laga qabtayba indhihiibaa xanuunaya waxaa layidhi marka dhakhtarka hadday ku dhakulato geedka idmidka ah way bogsanaysaa dhakhtar inuu u qoraa ma agmari karta w xadiita asagu waxaa jira sunanka aad ku marteeno e, gabadh baa ninkeeda ka dhintay markaasay hooyadati nabi maxamedow gabadhii ninkeedii baa ka dhintay e, indhahana waa laga hayaa mau indhakooli karaa nabig wuxuu maya nabi indhaha ka soo dhacaya hadday doonaan ha ibn xasm wuxuu i wa bihi aquul wuxuu ihi indhuhoo bannaankaa yimaadeen lama aqbali karo laakiin fuqahadu macnahay fiirinayaan macnahay fiirinayaanoo waxaa weeye ixdaadku wuxuu ahaa asal buu ahaa wasaaishan yararkee tadayufkana asalkay bay dhaawacayaan marka furuucdan yararkee mukamilada ah hadday xaaje ka xoog badan ay timaado in la banneeyo usuusha diineed sheegayaan marka fuqahada ka sax ilaa lixaajati qadiyadda nabigu uu diidayna waa calaa asliha nabigu wuxuu dareemaan leenahay gabadha iyo hooyada inay u sinsinan hayaan iyagooba iska dhaqmi kara inay banaystaan hawlan loo ogolay aaniyan awaail tashriic xilliga shareecadu cusbayd arrimaha nabigu gadaal ka baneeyey muslimiinta ku adkeeyey say oola qabsadaan diinta qabuul iyo inqiyaad looga helo waa la carbinayey markay hayiin noqdeen oy caanamadaadshaan noqdeen biyomadaashaan kadib howlo badan baa laga khafiifiyey waad garanaysaa kitaab alashri aynu ku soo marray in weelal loo diiday saxaabada waagi dambana la yidhi weelashii wax ku diyaarsada walaa tashrabuu muskiran ayb waxaa kaloo xaaraana isaguna wasfidaajun baa xaaraana bootarkii ama meekabkii in la isticmaalo badooyinkan la shiiday dumarku ay isku qurxeen wejiga mariyaan mikaajkaasoo ma taqaanaan yaa isfidaajka la yidhaahdaa waa budo dhagaxyaha qaarkood laga guro ama maar la shiiday ama qalinqoriga rasaasta oo kaloo la shiiday weeye oo dumarku ismar aminkan waa la isticmaala ay haweenku boorsooyinka u wataan oo markay meelaada hayaan ama isyar waala hayaan ay qac ka siiyaan soo ma taqaanaa kaasaa laga hadlahaya wasfi idaajun baan la ogolayn lanna maxaa yeelay wejiguu qurxiyaa dhabankuu bilaa bilicdu soo saaraa idan waa zina fowqa zina wey horay la soo diiday weeyaan wdumaam dimaamna waa la yidhaahdaa dimaam iyo dumaamku waa isku mid iyadu waa budacad dimaamkuna waa budacad asaguna wejiga khaasad dhabana dhabanaha la mariya bootarkeenu iska dheh iyo cusfurkeen laisla dhacahayawleen ayb dimaam iyo dumaam waa isku mid asna waa mucarab isbidaajkuna waa mucarab labaduba waa laba kelimo farisiye ah. qad curibata wayaxrum waxaa kaloo xaaraana khidaabu xinaa'i xinagu waa geedkii khiaabkuna waa falkii iyo ismarintii loo jeedaa inay gabadhu cilaabataan looma ogolo naskii baa ku yimid nabiga ummadda ka reebay xadiidkii umu salama iyo kiimu waa ku yimid iyo waa naxwi wixii lamid ka tazacfuri wa tasacfuri inay zacfaraan marsato ama ay cusfur marsato ama huruud ay isku dhufato waxaaso dhan ba waxaa weeye looma ogolo wa khitaabu xinaain baa xaaraana iyo waa naxwi w cilaan lamid huruudaa lamida zacfaraankaa lamida waraskaa lamida waxyaabaha laysku qurxiyo dhan ayaa lamid ah wayaxilu waxaa bannaan tajmiilu firaashin wa aaa waxaa bannaan tajmiilu firaash gabadhu gurigeedii inay taagtoy qurxiso lama diidano gurigay deganayd islaan basari ah oo areeba aan iska warqabin oo furaashka xalay ku seexatay sida uu kudubsan yahay looma baahno inay furaashka taagto oy sariirta qurxiso looma diidana lagu weyli wayaxilu waxaa u bannaan tajmiilu firaashin wa aaain lanno taas ma ah ziinada ayada jidhkeeda ku tacalluqda iyo dharkeeda ayaa nabigu ka hadlay calayhi salaat wasalaam looma diidin gurigi iyo agabka ay joogto inay iska giijiso gabadhu iyo aaain agab alaabtii boorsooyinkeedii iyo furaashkii iyo armaajadii iyo maacuntii iyo weelasheedii inay iska taagto oo gurigu ay safgeliso looma diidina gabadh way u bannaan tahay lianna maxaa yeele asalku waxaa weeye waxan waa min baab اlcaadaad asalna waa inay bannaan tahay nas muxarimana lama hayo laa min kitaabin walaa min sunna ijmacu salaf saalixna ma jiro bal way banneeyeen kulligood idan sidaas wey sheekhu wuxuu yidhi wa tandiifun isnadiifin inay gabadhu maydhato ishabayso looma diidano biaslin qabaysi ay isku nadiifiso wa tandiifun libadaniha jirkeeda inay maydho looma diidano gabadhu ama gurigeeda ay maydho ama dharkeeda ay maydhato biaslin qabays biasli rasin madaxdhaqid iyo waqalmin cidiya iska gurid iyo waisaalata wasakin wasak inay uskad iska zuuliso gabadho inay cidyaha iska jarto kuwa kore iyo hoos kuwa lugeed iyo gacmeed qabaysato madaxa dhaqato ilaa afar bilood toban habeen bay cidda tirsanaysaay waisaalati e, wasakin wasakta inay iska zuuliso maydhato qabaysato saabuunan carfaynin ku qabaysato saabuun cadartun bay iska ilaalin saabun saabun cadar la yidhaha jiri jirto waagii baashu cusbayd soo ma garanaysaa ee timaha hoose inay iska nadiifiso kuwa kilkilaha iska nadiifiso ayadoo qabaysato ee cidyaha iska jarto hawlaha looma diidano xisaabaha kale cilaanka iyo carafta iyo hawlahan baa loo diidan yahay lianna jamiica dalika laysa min aziina ziinada xaragada goonida ma ah haddaad iska jari weydo waa iskagulwa baa lagudhihi lakin ma xaragoo lagu dhihi maayo waa kala duwantahay xaragada iyo iyo nadaafadu laba kala baab wey waxaan waa nadaafad mooyeene ziino muuqata iyo isqurxin dheeraada ma aha qultu nabi wuxuu waxaan intaa ku daraya raafici uu sheegay wayaxilu waxaa gabadha u banaan imtishaadun feedhasho inay feedhato inay shanlaysato nas baa ku yimid calaa kalaamin fii sixatihi nabigu uhi walaa tamtashitu shanlaysan mayso fuqadu marka waxaan ku jamcinaynaabay dhaheen kuna wuu banaynaya labadu dacfi baa ku jira lakin waxaanu ku jamcinaynaa midka nabigu u diiday waa midka timaha in laga shaqeeyo la xidhxidho la galaamo la qurxiyo oo xaragada ah lama ogolo midna waxaa weeye timihii markay gabadhu soo qabayso dhiig ka qabaysato inay feedho intay shallada geliso saa u kala turto ay masarka kor kaga xidho sayna isku qabsanin cayaanna oga dhalanin timihuna aysan u urin midka waa laga maarmaan asaas dumarku u ah midna waa xarago gooni oho la yaqaano meelaba loo tago oo saalon loo tago kala diidanya marka midkaa weeye kan iska caadiga haweenka reemiyigana waa loogolyahay waa fahanteen baan u maray saasay fuqadu ku jamciyeen ma xumo asaga waayo xilli waxaa bannaan imtishaadun feedhash bannaan iyo wa xamaamun xamaamgelid baa bannaan xamaamka waa maay waa musqulaha waaweyne iyo waastooyinka biyaha leh biyaha kuulehe saabuunta la tage intii marka lagta lagu dabaashiy kaasa laga hadlaaya ee lasku soo habeeyo kaana waa la kara ayib khulaasadu marka waxay ku ijmaaceen gabadhu inay saliid iyo subag aan carfayneen marsato ama codcod ha noqdo ama shajari han noqdo ama waa loo ogolyahay waxyaabaha noocaasa haddaan udgoonayn loo diidi maayo xamaamkuna hadaysan cawro muujinin xumaanna aysan ku dhacaynin meel aad u fogo loo safrna uusan ahayn dhib mala waa nadaafadii ee ma ziin maa waa min baabi tanfiif laa min baabi tazayuni in lam yakun fiihi hadduusan xamaamkaa ku jirin khuruuju khuruujun muxaramun bixitaan aan la ogolayn la gabadha muctadada ah ee laga geeriyo waxaa la rabaa gurigeeda inay ku cidotirsato oo aysan bixin hadduu dhow yahay oo meesha danta un loo gaariyo suuqa agtiisa iyo guriga ardaagiisa iyo meel ku dhowow u yahay dhib malaw lam yakun fiihi khuruujun muxaram lcadam zina lann waa min baabi nadaafa ee ma aha min baabi atazayun wuxuu u gudbi masale kale walow tarakat alixdaada asayqaayadda haddayba ka tagto iyo isbasaasinta casat illaah ilahay bay ku caasiday waa waajib diineed wanqadat alciddatu ciddan waxay ku go'aysaa biashuriha waa laba kala baab wey ciddadu way socon in gabadhu ay howlahaa cidaduna afar bilood iyo toban habeen maca ayaamiha bay ahayd hadday tan ilaahay ku caasiday dembigeedaa loo qori laakiin ciddadu maalmaheedii iyo bilaheedii bay ku socon ku dhammaan wey kamaa low faraqat ilmaskana wuxuu ku miaaliya marka macsiyada ee ku dhacdo kamaa low faaraqat ilmaskn siday guriga ka tagtoo kale gurigii loogu talay inay joogto fa inahaa tacsii bilkhuruuj wa tanqad alciddatu bashhuriha wa ayaamiha saas wey walow balaqat alwafaatu masalo kale u gudbay oo khilaaf ka taagan yahay wadaadana ijmacba soo guuriyaan walow balaqat hadduu gaadho alwafaatu geeridii baa gabadhi soo gaadhay aw alaaq waa isku mid bacda almuddati ay bacda alcidda ciddadii kadib bay soo gaadhay kaanat alciddatu munqadiya ciddadii mid dhammaatay bay noqonaysa gabadhii ninkeedii baa meel aaday safar buu ku maqnaa dibadahaasuu jiray soomaaliyuu aaday say u sugaysay baa la yidhi baa iyadoo iska joogto caruurta dhaqanaysa wadaadkii hebel ahaa balka war khayr iyo nabad baa igu wardambaysa goormaanku lix bilood ka hor muqdishuu joogo mar naga soo wacay shan bilood buu sii mootan yahaa la yidhi annagaana goobjooga markhaatigana waaka gabadha cidiida waa dhammaatay ilaa shan bilood waa ka badan tahay afar bilood iyo toban habeen way ka badan tahay gabadhu gurigeeda iska joogtay waxaa la yidhi ninkii hebel ahaa ee maqnaa maraykan jiray islaam kaleu maraykan ku guursaday adaguna wuxuu ku soo furay laba kun iyo toddobiyo tobankii bishii u dambeysay hadana maxaan maraynaa siddeed tobankii bishii afraad yaa sii dhammaanaysa alla waxayba tiri saddex goor iyo shan goor ka badan baama dhiig helay xilligaad sheegaysaan annagaa maqnaatay xilligaasoo kufur waata waraaqdeeda gabadha saacadda laga bila waa la aroosi karaa licdadu way dhammaatay tagtay idan haddaad tidhaahdo ciddadu waa cibaado maxadi ah niyala-aan labada mayso labadaa gabdhoodba ciddadoodu ma dhammaanin haddaad tidhaahdo masaladu shaa'iba tacawud baa ku jira laakiin cadad iyo tiro baa maqsuud ah niyaduna waxay iska ahay taabici asal ma ahayn waa sida fuqada u badan yihiin masaladan ayada ah bacdu ahlicilmi ijmac bay soo guuriyaan lakiin khilaaf baa qaa'ima fi salaf laakiin laa shaka jumhuurtoodu sida matniga ku qoran bay qabaan walow balaqatha gabadha hadduu soo gaadho alwafaatu geerida aw alaaqu waa isku mid bacda almudati bacda alcidda kaanat alciddatu munqadiya mid go'day bay noqonaysaa limudiyi mudatiha muddadeedii baa dhammaata had nimanna waxay leeyihiin fal iyo wakti aysan niyeysanin weeye waa in la yidhahda hadda ha markuu warku soo gaadhay iyo ciddadii alaaqa kowdhihi markuu khabarkii geeriyaad soo gaadhay ba cidatulwafaad kow dhihi wadaadana halkaas ayay qabaan laakiin waa ragaan ragaan badnayn wey walahaa gabadhi muslimid waxaa u ahaaday ixdaadun asayqaadid ama isbasaasin calaa hayri zawjin ninkeeda axad aan kahayn oo dhintay walaalkeed wiilkeedii abtigeeda adeerkeed oo dhintay talaata ayaamin saddex maalmood wa taxrumu ziyaadatu saddex in laga badiyana waa xaaraan wallaahu aclam hadalkii nawowi halkaas ku gabagabo xadiidkaa ku cad hadde nabigu waa yidhi muslimiintu ku yidhi ooma bannaan haweeney alla aakhira rumaysay inay subasaasiso saddex beri wax ka badan ilaa calaa zawj saddex beri wax ka badan looma ogolo waxaan zawjkeeda ka ahay marka isbasaasintu marka iyo asayda soomaaliya sheegto ma jirto wax asay la yidhaahdo asay dhar cad xidho iyo masar cad oo islaantu aysan qabaysanin oo ciddi aysan jarin oo tima furfurin oo balaayadii imtixaanka ahayd waa inaga hawlaheen hawlaheenni wey laakiin fuqahadii soomaaliyeed waxay hawshaa ugu adkeeyeen sheedan cawliyahanba waxaa laga sheegaa sheekhiisii ardaygiisii cali jawhar yaa weydiiyey baa la yidhi sheekow baashan asayida ee soomaalida ay sameeyaan maxay madiintu ma qabtaa sidaa hadda ayagu ay dumarku yeelaan in loo daayaa elo qumanbu maxaa yeelay fiqina malaha laha ma yaqaanaan haddii la yidhaahdo hawshii loo sheego matnigu manhaajku sheegay loo kala dhigdhigo ma qaban karaan waaga dambena waxay ku dhacahayaan xaaraantii bay ku dhacayaan xaqii bay duminayaan oo ziinadii ka tegi mahayaan oo cadarkii bay marsan oo way uunsan oo qayay ka sidayn oo billadii bay qaadaan marka iyagu waxaa u dan ah xaqay lahaayeen inay ka tagaan xadaran min alwuquuci fi lmuxarami halkaasoo isagu la maray ayb laakiin baashu imtixaanka ay noqoto u dhow asayqaayadii jaahiliga tii nabigu kala dagaalamay carab mid u dhow bay u dhowaatay bay u dhowaatay faslun fii sukna اlmuctadati wa mulaasamatuha aw mulaasamatiha maskana zawjiha hadda u gudbay sheekhu gabadhii la furay ama laga dhintay gurigay ku ciddo tirsan lahayd inuu ka hadlo waa la furay waa laga dhintay idan xaggey ku cidda tirsan masladaas sheekhu u gudbay inta haddaan soo marray iska dhib yar tahay tajib waxaa waajibaysa tajib waxaa waajibi sukna guri baa tajibu sugna ay daarun beyt iyo daad waajibi limuctadati alaaqin limuctadati alaaqin alaaqa mid ka cidda huwa baa'inu hadduu doona ha noqo alaaq alaaq baainaba allah ka dhigo ayb sidaas ayuu yay u badan yihiin wadaadduhu wadaaduhu saasay u badan yihiin lakin waa masأla khilaafiya bayna الslف bayna الsalaf sababkuna waxaa weeye gabadha muctadada ah ee طalaaq baa-ina ka tirsanaysa laa nafaqata laha walaa sukna laa nafaqata laha walaa sukna ayb aan soo gaabino saddex daraf ka dhig masalada gabadha la furay alaaqan rajciyan laha nafaqatu wasugna gabadha la furay alaaq rajci ah oo ku noqosho leh waxay waajib u leedahay guri ay ku ciddo tirsato iyo biil inta ciddadooda ay ka go-ayso xubinka iyo waxda xaggay kaaga dhaceen waxaa kuu soo hadhay gabadh laga dhintay gabadh laga dhintay gabadha laga dhintay ayaduna waxay leedahay sukna laakiin nafaqa ma laha wadaadana wayba ka murmaan muctadada sugnaheeda iyo nafaqadeedaba suurada horee mujmacada ahayd suura mujmaco aan kuugu daro oo ah baa-ina la furo xaamilo ah gabarh baa la furay alaaqan baa-ina alaaq aan wax u dhimanayn saddexdii baa loogu gurdumiyey laakiin ilmaysidaa waa xaamilo gabadha ayada ana bilijmaac waxaa u waajibaya nafaqa iyo sugna nafaqada iyo hooy iyo marashiya masruuf ma ayadu u waajibayaa lixamliha mise uurkaa iskale ayaduna waa weelkii waday uurka hawsha hawl noo taalama almuhim waxaan leenahay uun baa-ino xaamilo ah waxaa u waajibi guri ay ku cidda tirsato ilaa ay ka dhalayso iyo biil iyo nolol iyo nafaqadeed labada suuro waa mujmacu yaa isku hayaa marka laba suuro kale labada suure kale waa maxay waa gabarh la furay muطallaqa طalaaqan baa'inan oon xaamilo ahayn aan uur lahayn masala khilaafiya sawaabkuna waxaa weeye sida xadiidkii faatima bintu qays ku yimid muxaqiqiinta shaaficiya badan muxadiiintana ay rajaxaan waxaa weeye qaybtooda muxadisiintaa ay rajaxaan waa in gabadha baa'inadaa en xaamilada ahayn aysan lahayn laa nafaqata laha walaa sukna almuctada ayaduna inaysan nafaqay abiil lahayn ijmac baa la soo gooriyaa laakiin hooy iyo guri ay ku cidda tirsato ma leedahay ra'yuljumhuur haa way leedahay waana waajib in guri la geeyo ay ku cid tirsato rayjumhuur jamaaca min asaxaaba caaisha ka sayidina cali ka yahay ibnu cabaas ka yahay jaabir ka yahay wa kaiir min ataabiciin bal akaruhum baa odhan waxay qabaan gabadha laga dhintay laysa laha sukna walaa nafaqa ya xaamilha de baa-inaaba ku yeelatay iska daa iyado xaamilo waa diyaar ayib hadday xaamilo tahay oy uur leedahay waxay ku ciddo tirsanaysaa gurigii zawjkeedi laakiin biil kuma laha biil kuma laha waa dhintay waxaa la isku hayaa rasumaalkii ma laga biili mise mise baytmaalka laga biili waa laisku haya furuucdu marka afartaa masale laba majmaco ah iyo laba mukhtalafa tajibu sugna baa waajiba liiddati limuctadati alaaqin bay u waajib walow baainin walow baa'inan baana fiican lahayd in badan soo maray walow kaana baa'inan in kaanadii isimka la israaciyo ayb ilaa naashizatan mid amar diiday mooyee naashiزatan cinda اlfiraaqi wa fi اlcidda intaan la furin ka hor bayba amar diidda samayso caasiyad ahayd ama intay ciddada dirsanaysayba bilowdayba nushuuska bilowday ilaa naashisan ilaa caasiyatan liamri zawjiha hayru طaa'ica ayb way u waajib taa-id u waajibi mayso maxaa yeelay horaanna ula bacoo loogu tukubayaa haddana wayba ka sii dartayba way ka sii dartay wtajibu way waajibaysaa asugna baa waajibi limuctadati wafaatin fi ladar haddaynu qabsano geeri mid ka cidatiransana hoy iyo guri baa u waajib ama abu xaniifiya musani waay le ma waajibayso qiyaasan calaa cadami nafaqa u fiirso hadda nin walbo u diida haweeney u diida guri in la siiyo ay ku cidatirsato wuxuu eegayaa nafaqadeeda yaqiisu asugna cala اnafaqa maxaa yeelay muctada liwafaatin nafaqa ma laha marashiya masruuf ma laha haddaba gurina ma laha ay leeyihin abu xaniifiya masal yay leeyihiin laakiin hadday nafaqadu sugnaato sugnuhu wuu sugnaadaa laakiin sugnuhoo sugnaadaa baan nafaqa sugnaanayn lanna way kala culus sugnaha markaan u sugayno guri loo suga macno kalaan eegaynaa sugnaha hadda waxa gabadha loo siinhayo waxaan rabnaa in biyihii ninkii hore iyo kan dambe ay kala socdo firaashkii firaashku kala soco la hubsado siyaanatan limaai zawji wa xaqihi weeye biilkuna xaqeeduu ahaa xaqeedii marka waa laga mancinayaa gurigana waa la siinayaa sheekhu wuxuu yidhi walimuctadati wafaatin fi ladhaari geeri mid ka cidda tirsanaysana gurigu waa u waajibahaya wa bihi qaala maalik wa axmed waxaayna khilaafsan abu xaniife iyo musani meeshay ka qiyaas qaateenna waanu soo sheegno waxay eegeen guriga biilkay u fiiriyeen guriga biilkay u fiiriyeen maalig iyo axmed iyo shaaficina qowlka aharka waxay kala qaadahayaan biilka iyo gurigay kala qaadayaan laba macnoo kala duwan bay ayay leeyihiin waxay kaloo deliishay xadiidkii furayca binti malik ibni sinaan oo abu saciid walaashiisa ahayd bay u deliishadeen gabadhaas waad garanaysaa waa uu ka dhintay ama la dilay addoommo uu lahaa buu ka daba tegey oo baxsaday kadibna intay isku qabteen bay dileen khabarkii geerida gabadha loo keenay nabigu wuxuu yidhi calayhi markay weydiisay ku cidda tirso meeshuu kugu yimid khabarka geeriyaadka geerida uu kugu yimid marka hore markuu nabigu ay sheegto hawsha uga dacwood waxay nabi allow waxaa ninkayga waa dhintay waxaana ku jiray guri uusan lahayn inaan reerkayga ahalkayga xaggooda iskale reer bani khudrana ii roon wuxuu hi orod ahalkaada reerkaada aadoo iskaga ictikaso markay dhaqaaqdo albaabka masaajidka gaadhay ama qolkii rasuul ku jira afkiisa ay marayso nabiguna u yeedhay maxaa tihi ku celi saaisaa ku nagow buu hi meeshii uu kugu yimid khabarka geerida ee aad deganayd joog ilaa ay dhammaato afar bilood iyo toban habeen marka waa laysku maandhaab xadidkaa sunanku ku jira oad garanaysaan wadaadana way daciifiyaan wadaadana way sugaan nimanka soga laftirkoodu way isku sii maandhaafeen fahamka xadiidka musani iyo abu xaniifiya wadaadaha taageersan waxay awilahayaan umkuhi amarkaasay awilayaan ku nagow meeshu kugu yimid khabarka geeri waa amru istixbaab waxaana qaarina saarifaah fasax horee suubanhay leeyihin marka nabi allo gurigaan daganay kala weeye wadaadkana waa dhintay bil iyo nafaqana igama tagin haddii reerkayga ii roonay ma iska aadaa aad buu nabig sal slam kadib wuxuu waxaad yeeshaa soo noqo gurigii kirada aad sheegaysa ciddada ku dhammayso nabigu marka horena wuxuu u sheegay leeyihiin asalkii mas'alada marka dambena wuxuu u sheegay afdalkiiyo sida fiican halkaasay la mareen wadaado wadaadana waxay leeyihiin waa min baabi الnaasikh wاlmansuukh qaybtii hore waa laga noqday qaybta dambe umkuthi ee ayaa naasikha ah waxaa la yidhi hal xadiid oo qaybna naasikh qaybna mansuukha way ku yartay diinta mana hayne inaga daaya wali waxay dhaheen waa sahw اlmujtahid wاlmufti nabigu marka hore oo ku sahwiye kadibna uu sida saxnayd buu u sheegay in la sugo marka nabigaa sahwiye la yidhaahdo ama naasikhii mansuuq la yidhaahdo waxaa ka quruxsan warka ay sheegeen abu xaniife iyo muzani abu ibraahim ismaaciil bnu yaxya ayib adigoo masle khilaafiya aan iskaga tago calى kalaami fi صixaة الxadiiث wa faskhin calى اlmadhabi walimuctadati faskhin baa waajib ay ku tahay watajib الsukna guri baa waajibi limuctadati faskhin wa faskun baa ani dhigan waa khaطأ nusakda catiiqada ah waa faskhin baa ku qoran saasaan as fiican maxay dii dhiga idinka wa faskhin loos dhigo aniga waa faskun baa ii dhigan yaa ila mid ah adaa ila mid maxamud ayib wafasin cala almadhab haweenay la fasakhay oo ciddo tirsanaysana sugnaa u waajibi lanna waa ka mutalaqa fasliga ama ha ku yimaado khulca ha ku yimaado ama riddo ha ku yimaado ama ceeb ha ku yimaado ama ridaac waa taqaanaan asbaab alfasq waynu soo mar waa la mid qiyaasan cala alaaq qiyaasan cala almutalaqa wa tusakanu waa la dejin gabadhi wujuuban wujuuban waxaa la dejin fii maskanin kaanat fiihi cinda alfurqa gurigii la geyn lahaa masaailkuna waxay ku dul wareegayaan baabka intayna inaan soo tilmaamay waa ilaawe waxay ku dul wareegayaan almustaxaqa cafwan almustaxiqa lisukna gabadha mudanaysa sugnaha waa tuma wuu soo sheegay muctada liwafaatin aw alaaqin walow baa'inan gabadh fasakhatay oo ciddo tirsanaysa ilaa fasakha ama xaggeeda ha ka yimaado ama xaggiisa ha ka yimaado wadaaddaa dhahay hadday xaggeeda ku cidirto iyadaa ileen naashis oo birta ugu dhubta xataa shaaficida qaybo ka mida ayb qodobka saddexaad maa tastaxiqu waxay mudanayso guriga ay mudan waa guri noocma ah. iyo fii maa yajibu zawj zawjka maxaa ku waajibaya saddexdaa qodob ku dul wareegayaa fasalku almustaxiqa lisugna iyo sagnaha ama sugnaha ay mudanayso muxuu yahay iyo xaqaas yaa lagu leeyahay oo zawjka maxaa ku waajibaya tiibu hadda marka bilaabayo haweenkii mudanay wuu soo dhammeeyey gabadh la furay mid laga dhintay mid fasakhatay intaba uu soo sheegay waa mustaxiqadii lisugna wuxuu u gudbay hadda gurigii maa tastaxiquhu wa tusakanu waxaa la dejin gabadha wujuuban fii maskanin guri baa la dejin kaanat fiihi ay dhex joogtay cinda alfurqati kala tegidda agteeda licumuumi اlaaya askinuuhunaan ku dhegana anagu askinuuhuna min xayu sakantum cumuum ku dhegnay laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ilaa ayaati baaxishati mubayina laakiin aayadaas iyo aayadaha ka dambeeya kuwa ka horeeyaba mualaqa rajciyay ka soo hadlahayeen siyaaqa qur-aanka sibaaqiisa lixaaqa dambe kulli waxay ka hadlaayaan haweeney rajciyaa saa darteed yuu axmed odhan jiray mualaqa alaaqan baa'inan qur-aanka hal meel baa lagaga sheegay suurat lbaqara aalaaqu maratan ilaa awjan hayrahu dhibba ma laha gurigii markaa ay joogtay ayay markaasi ku ciditirsa taxsiinan limaai zawj si loo dhowro ninkii biyihiisi loo ilaaliyo walaysa lizawjin zawj uma bannaano iyo wakayrihii waaridkiisiba ikhraajuha gabadha inuu ka saaro guriga uu ka bixiyo walaa laha iyadoo uma bannaana khuruujun bixitaan ayaduna gurigaasi ay ku ciditirsa kama bixi karto lagamana saari karo naska qur-aankaanu ku dhagnay askinuhuna min xayu sakantum garanay laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujnana waa matniga inta kugu qoran walaysa lizawjin waayrihi waaligii qaadigii waarikii wiilkiisii wakiilkii wasigii midna kama saari karaan ikhraajuha ama banaano lanna qur-aankay ku dhaca ka hor imanay walaa laha khuruujuha cafwan walaa laha khuruuju ayadna ooma banaano inay baxdo qultu waxaan haddaan ahayna woy walaha lkhuruuju ilaaqa raafici buu ka baqay in lagu khaldamo asagoo uu ogyahay sheekhu abulqaasim wuxuu jeeda waa la ogyahay hadday xaajo timaado ama bahay timaa gabadhu yan dhaqaaqi macnuhu ma oo lguha laga xidhxidhi maayo qultu waxaan ihi walaha lkhuruuju bixitaan baa gabadha u banaan ama u sugan fii ciddati wafaatin geeri ciddadeed wa kadaa mid baa intay ayadna oo la furayna khuruuj bay leedahay fi nahaari maalinka ay baxdo maxay u bixi lisharaa'i acaami raashin soo iibsi iyo wakaslin e, derintolid ama e, e, falkintii ama hadee harqaantolidiiba ama in la falgiyo dun iyo heerye la sameeyo iyo wanax wixii lamida inay soo xaaba gurato ama soo qorya gurato ama raashin xagka kusoo karsato ama kusoo shiidato raashinoo shiidamare meesha kusoo shiidato looma diidana wey maxaa yeele xadiidkii jaabir fi صaxiix ayaa u daliila habarirtii baa laga dhintay kadibna gaba dhintay maalin iyadoo cidtirsanaysa gurigi joogto ayay baxday beeray lahayd oo timiray u baxday inay soo goosato iyadoo socotaan nin saxaabiga ka hor yimid markaasuu soheblamati haa wadaadka uu ka dhintahaa xaggeed u beertan soo goosanaya noquu yidhi kuma bannaan inaad bannaan u baxdee way soo majirtay nabiga u timid nabi alla waxay tidhi saasaan doonayey wadaadkii hebel fatw madaxa iga saaree balsidhesubara allow marka nabig wuxuu ihi ukhriji orodbax fajuddi nakhlaki soo gorso beertaadi lacallaki an tasadaqii minhu aw tafcali khayra or nabigu bax maro beerta soo goos waxaa laga yaabaa inaad waxun ka sadaqaysato ama khayr aad ku samaysood khayr ka samaysee orod hawshaada qabso waqiisa calayhi hayruhu baan idhi haddaan nahay muxuu aha shaaficiy waqiisa calayhi hayruhu sababkaa nabigu hadduu gabadha u fasaxay waa lamid aduu jaamid xarfi oo daahiro meel ku dhegan noqonin macaanidu waa inaad qoraansato haddaysan nusuusta sharciga ibn id wuxuu yidha macaanida macna waa macno daahira midna waa mid khafi oo daqiiq ah labadaa macaanidu macnaha daahirkaa naska waa lagu qaydi waa lagu camimi waa la tixgelin midka khafiga jiddan atibaacu اlalfaadi awlaa hada huwa sawaab hada huwa sawaab waqiisac bihi khayruhu wey marka waxaa la mid a ah, hadday gabadhaasi beersoogoostadka ay dan noqotay u bannaysa inay baxdo maxaa la ah? inay raashin soo shiidan karto inay dhar baaf iyo meel kale qasaalad kale kusoo dhaqan karto in ay u bixi karto inay qolyo darisa caawiso intaaso dhan waa maxay danaha khaaska ah ee gabadha loo fasaxay lishiraa'i طacaamin wa ghaslin falgin ama dunsoohid inaga daduun hadda lama waxeeya harqaankeenidhe oo harqaan xoogu jarac ka soo siisato ama dhar ka dilaacay harqaan la u geysato ama foornada xooguhu roogtaa ka soo qaadato ama xooguhu ugaali ay soo iibsato ayib wanaxwi wixii lamid aha de waa maxay xaabagurashada ka ah. in soo xaabagurato inay shidaalka soo qaadato way u banaan tahay xadiidkaasaa asal u ah waqiisa bihi hayruhu wakadaa leylan habeen bay xataa bixi kartaa maalin iska daaya wakadaa waxaa u bannaan inay baxdo alquruuju leylan ilaa daari jaaratin ay u baxdo dariskeeda gurigiisa jaaratin gabadha u dariska ah habeenka u bixi karta gabadhii halkana lagaga dhintay xoogu cidlay dareemi kartaa waa isla hadli karta inay intay dariska u tagta la soo sheekaysato la soo haasaawdo soo minqaxdo xooguu naqaska iska saarto kadibna markii hoyasho hurdo la gaadho soo noqoto lama diidano ayib wakadaa leylan baa bannaan inay baxdo ilaa jaaratin dariskeeda gurigiisa ay u baxdo liqaslin maratolasho ama darin samaysi ama falgin ama dun soohid ay u baxdo wa xadiiin soo sheekays iyo xugum minqax wa naxwima wii la mid ah. a helsiba u bixi kartaa ayadoon marana soo liilanna soo tolanaynin sheekana u baxaynin bay ataa wehel u bixi kartaa meesha waa ku cajisay maanta o dhan bal xoogow aan nafis soo hela u bixi karta bishar an tarjica wa tabiita fii beytiha iyadoo la in ay soo noqoto markay dantaa yartaa soo dhammayso ay guriga barido xadiidkii mujaahid ibnu jabri mursalkaa baan u daliishanaa gabdhihii muslimaadkaa ah iyo shuhadaa uxd ay ka shahiideen habeenkii niska hore oo guri iskugu tagaan ayay sheekaysan jireen markii nis dambe la gaao jiifqaad la gaado iyo inda gurigeeda kusoo laaban jirtay xay dacfi ku jira isaguna gabdhihii baa ka dacwoodeen cidlo iyo xoogow inay dareemhayaan culays dareemahayaan markaasa nabiga u yimaade nabi allow dhibkaasana hayste maxaanu samaynaa hal guri iskugu tago wada seexda intiina dumarka ah hal guri intaa iskugu tagtaan wada seexda intiina dariska isku dhow dacfibaa kaa asagoo ku jira marka xadiidka mursalka mujaahid ibnu jabr waxaan ku xoojinay xadiid ibni cumar oo mawquufo saxiixa ah, oo odhanaya gabadha muctadada waxaa u bannaan in dariskeeda ay u wareegto inay iyagu isu tagaan oy muddo sheekaystaan xilliga la gaadho jiifqaad iyo hurdana ay mid walba gurigeedii kusoo noqoto marka waa qowlu saxaabiyin taqawaa bimursalin waxaan leenahay waa socodsiinaya ayib masaladan bay marka khuduucaysa bishardi an tarjica iyadoo lala qaba inay soo laabato watabita ay barto fii beytiha beyt cidda weya hadda waxa laga hadlaayo aarkaas ka ibni cumarna musanafeynka bahaqi bay soo saaraan midka mujaahidna shaafici baa soo saaray iyo keyrkii wa min ariiqihi اbayhaqiy fi sunan اkubra watantailu way ka guuri way ka guuri kartaa minal maskani gurigii ay ku cidtirsanaysay likhawfin cabsi darteed min hadmin dumid ay ka cabsato gurigi waa guri waayeel ah oo duugoobay ah qacdaasu ku haya ayowna kugu soo fogadaabay waa iskaga carari gabadha lafeeda lagu khabaari maaye aw haraqin inay ku maashato ku hafato biyihii buusan celinayninba ama daad baaba soo fakaday biyaa qalalan dhulkii guri biyihii difaaci karana ma aw calaa nafsi ama nafteeda u cabsatayba guri meel cidlaa ah ku yaalla weyo gaangis iyo mooryan iyo joqoray ka cabsatay iyo sobabaawar imanka dadkii cunaha ku dhagaaya ama lagu soo dhacaabay aafo weeye meeshani faatima binta khays baana xadiidkeeda baa asal ah markay dhibkaa sheegatay waa kii nabigu yidhi wareeg kadibna la amray inay wareegto calaa kalaamin fii sixati alfaad ayb qisada asalka xadiidku waa sugan laakiin meesha la xujaysanayo xoogo muran baa ku jira dhib ma laha haddiiba loo baneeyey xaajaadkii yararka ah kuwanaa ka daran waa qiyaasu wlawa qiyaasu awlawi awey ama qiyaasu awla wax u taqaaneen haddii xaajadeedii danteeda khaaskeed loo fasax gabadha inay u inay ku hafatay ku maashooto ku baktida ka yaabtay inuu kusoo duma ka yaabtay maxaa yeele in la badbaadiyo waxaa weeye waa asal waxaa kaloo lamida culimmadu caddeeyeen oon muran lahayn gabadhu inay hijroon karto hadday cidatulwad ogu timaado fii daari xarbin iyadoo waddan gaala joogta ayaa geeridii ninkeeda loo soo sheegay mahajaray u hijrootana way heli kartaa wayna awooda way hijroon way bixi markaa ayadaa ayb aw taadat waxay ku dhimoodatay maalan biljiraan dariski gurigay ku cidda tirsanaysay waa guri deris xun leh balaayo iyo mooryaan iyo bakti iyo fasaqa la deris ah way ku rafaatay kama maseexad caawo dhan bay miisika raacayaan balaacadiiy bakti bay kusoo daadinayaan ayb way bixi kartaa guri kale marka u wareegi karta aw hum biha aw taadaw hum biha ama ayagaa ku dhimutayba ayadaa islaam waxay noqotayba imtixaana dariskii baaba ku rafaaday waryaa naga qabdatan war wadaadkii u qabay ayadaa waxay noqotay dadkii mid ka sii daclaysay bay noqotay aw amase hum taadaw biha ku dhimutay ayadii adan shadiidan dhib weyn oon loo dulqaadan karin maxaa loo qaydayaa bini aadam dhib lagama waayo carab iyo laba dan baa iskugu dhowo waa isqallacaan dadku waxaa weeye nin baa laga sheegaysaan tolkay midba maalin u dhacayaan tolla-aan joogaaba haddaadan tolaan tolla-aan baad noqon oo saaxiib la-aan noqon bini aadan lagama waayo xoogow isqardoof iyo isku dhac iyo qallac lagama waayo gabadhu indhibta way leedahay darisku indhibta way leeyihiin laakiin wixii aan laiskugu dulqaadan karin bay ay ka qaxeen dariskuna ay iska qaxin hayaan ayb aw hum biha adan wallahu tacaala aclam xadiidkii faatima binti qays baana loo dariishadaayo riwaayaad ba waxay tilmaamayaan in guriga waxa looga wareejiyba ay ahayd qolyihii dumaashiyaalkeedeed baa ka dhib sheegtay ku rafaaday islaan carab dheer bayd baa la sheegaa oo riwaayadka qarkood sheegeenoo carab kulul ayb marka iyaga ka esay looga bedelay ayb walow intaqalad hadday ka wareegto walow intaqala hadday u guurto cafwan ilaa maskanin guri kale u guurto alcibraة fi اlintiqaali cindana wa alintiqaalu biاlbadan wa cinda abi xaniifata alintiqaalu biاlamtica waa kala dhaqaaqanay intiqaalka waxaa laga eegay cinda shaaficiya jirhkeeda iyada gankeeda iyada ruux ahaanteeda qudhigeeda laga fiir abu xaniifana muxuu yidhi waxaa laga fiirinaya alaabta anaysanagow abuaniifas waa nin ganacsado ah oo taajirba wuxuu leeyahay ninku markuu guurahayo ma alaabta hormarsadaa ah, mase saga guriga sii dhex fadhiista bal ka warrama idan falintiqaal wuxuu le waa bilabtaca shaaficiyaha dee saa laguma karee xanafiyada way ka adag waxay dhaheen way idinka maqan tahay xaadir ilmasjid alxaraam baa la yidhi xaadir masjidan waxaa laisku waafaqay inuu yahay ruuxa asagu lafihiisa xaramka jooga ee masjidka jooga ka waran haddaa anagu aan xili joogo alaabtaydi iyo saabaankaydina ay xaramka yaallaan maxaadir masjid xaraam baahay bay dhahen shaaficiyu waxay dhaheen maya idan waxaa la yidhi abu xaniif waad jabanta nin bal muxuu ku dhegay qiyaasu mas'alatin calaa mas'ala abu xaniif asagu waxaa la yidhahdo masalaad sheegtay xaggee maxaa u asala wuxuu yidhi hadduu ku dhaarto inuusan gurigan degaynin gurigana alaabta u taallo maxaa lagu ijmaacay buu i inuu gurigii uu degan yahay wayaxnaf isna meel kale fuqahadu weliga ha ku degdegin ra'yigooda ha moodin ra'yi mujarad ah oon mustanad lahayn oon asal fiirinaynin oon daliil milicsanaynin oon macno cuskanayn dhallinyaradu hawsha aad bay ugu aafoobaan aad iskaga ilaali ayb wuxuu dhinka ku dhaarta inuusan daartan degaynin sariirtii dhax dhigta oo furaashka dhax dhigta oo kitaabta geesada oo dharku u yaalo asaguna aggaa hore wareeg ka warramay wuu degan guri kama guray fayanadu fayaxnid kana waa lamid annagu xaadir masjid xaraam baan gallay ayib oo waxaana waa qiyaasu cibaadatin calaa cibaada adugu waxaad aaday masale cibaada waxaad la aaday mucaamalaad kale iyo aymaan aduu almuhim waa furuuc lsn walba mustanadkiisu halkaa wey walow intaqalat bibadaniha marka maadaama cibradu ay tahay badanka walow intaqalat hadday guurto bibadaniha jidhkeeda ilaa maskanin guri kale oo kii lagu furay aan ama geerida ugu timid aan ahayn biidni zawj zawjka idankiisana ku guurtay cafwan walow intaqala ilaa maskanin biidni zawj fawajabat alciddatu qabla wusuuliha ilayhi ictadat fiihi cala annas waa masalo cusub tii hore aan ka gabadhi baa gurigay deganayd caadiga ahaabay ka guurtay ku kale u guurtay waxayna ku guurtay biidni zawj ninkaa fasaxo wuxuu u guur gurigaas kaa kale tag fa wajabat alciddatu ciddadii baa waajibtay oo iyadoo sii socota waxaa la ka guur isli waxaad u guurtaa sodsii iyadoo alaabta intay ku guratay gaadhigeeda sii socota oon weli ka bixin islii waxaa la yidhi ninkaadi wuba dhintayba ninkii soo guurku lahaa qalaf hebel wuba ku furayba maxaa bilaabanaya ciddatu alaq maxay ka bilaabataa min aalaaq cidd lwafaat min alwafaat fawajabat alciddatu ciddadii baa waajibtay qabla wusuuliha intaysan gaadhin ilayhi ila almaskani ictada way ku ciddo tirsan xaggee fiihi fi lbeyt الثaani calى الnas maxaa yeelay idnu zawj baa la hayaa wayna guurta gabadha kii hore waa ka kacday asagaana u fasaxay marka alcibratu waa maxay waa inda cinda alwujuub idankii hore iyo asalka hore xaawil adaaga dambe la fiirin maayo halkaas wey wuxuu yihi sheekhu aw bغayri idni al nas muxuu jeeda calى nas fi اlum wey umku ku caday waa nas shaafici markuu uusan mukharaj ahayn mustanbadna ahayne cad yahayba cala nas laga cabira ictada way ku cidataan fiihi fi اlbeyt الثaani wey calى nas haddaynu qabsano aw bغayri idni الزawj aw intaqalad waxay guurtay weeye min maskan ilaa maskanin bay u guurtay biayri idni biayri idni zawj fa fi lwali fatactadu fi lwali gurigi horey ku noqon tii horon ka soo qaado gabadhi guriga ka guurtay ku kale u guurtay iyadoon kii kala gaarin ayaa waxaa loo sheegay geeridii ninka ama furitaankiisii waxaan leenahay guuriddan ma laguu fasaxay mise maya layma fasixin laakiin soo barakac waa socdaa guriga labaad ma u socdaa waxaan leenahay kii horaad ku noqonaysa laanna ma tihid idan ma haysatid asalkuna wuxuu ahaa inaad gurigii ay kugu timid khabarku ama lagugu furay eed horaan ku ciditirsato fa fi اlawali maxaa yeele cisyaaniha bidaalika naashizo wey bixiddan bay ku tahay cisyaan yaa ku fasaxay yaa ku raray xaggeed u socotaa haweenka somal warkaa kaa dhegaysan maayaan iyagaa iska guura iska degi aday kuu tala nama nagadis war soo kac ku nidhi <laughs> ma socoto soomaali warkeedu waa taqaan wakadaa sidoo kale tactadu way ciddo tirsan fi lawali wakadaa minhaaj in badan waan soo celiy tii hore la socotaa maxaa inoo dambeeyey waxaa inoo dambeeyey in weli eh, zawjkii idan la-aanta hadday guurto kadibna cidda timaado inay ku ciddo tirsan guriga hore tanna waa la mid wakadaa tactadu fi lawali wey guriga hore sidoo kale ku ciddo tirsan low adina hadduu u fasaxo guuritaanka uma wajabat اlciddau ay waajibto qabla اkhuruuj intaysan barakicinba maba dhaqaaqin waaba joogtaaye wuxuu fasaxay inay guurto ayadoon guurin dhaqaaqin weli oo kurkuranaysa alaabtii yayba ka dultimid geeridii ama cid alaaqi halkeeday fadhinaysaa wey xataa yabluq alkitaabu ajala idankii marka waxaa baabiciyey idnu shaaric iyo idnu waxaa الزawj asagaa xaqle marka shaaric idankiisa xaqle wey walow adina hadduu u fasaxo fi اlintiqaali buu u fasaxay ilaa baladin fakamaskani waa iska kooban tahay haddaad soo martay tafriicii guriga ku saabsanaa gabadha gurig hadday ku guurto kii kale u guurto zawjkii idankiisana ay ku guurto ayadoon kii kala gaarina cidda qabato cala nas maxay ku cidirsanaysay fi اlbeyt الثaanي ayadoo dhexdaa sii marayso haday ciddadii timaado guuriddana aan loo fasixinna fi lwali haddii loo fasaxay guuridda ayadoon guriga ka dhaqaaqinna ciddadii timaadana halkii bay degaysaa dhaqaaqi mayso saddexdaas soo martay saddexdunbaa haddana beledka gelinaysa walow adina hadduu u fasaxo fi lintiqaali min beledin ilaa beledin wey horaan maxay ahayd fi lintiqaali min maskanin ilaa maskan hunaa waa min beledin ilaa beled nairobi bay deganayd wuxuu nairobi way kharash badan tahay gabadh yahay bal gaarisa dhadhaab bal xagga xeryaha beled mu beled kumasa faka maskanin bay lamid tahay xagga xukumka maskan bay la mid tahay idankii idan la-aantii dhexdaasii socodkii iyo guri fadhigii aad ku soo martay w faka maskanin ayib fi lxukmi ku noqon maayo calaa tafsiiri saabiqu tafsiilkaad soo hormarteen buu kuula mid yahay ayib aw dina wuxuu u idmay fii safari xajin buu idmo kadaa cumratin ah. aw adina wuxuu u idmay fii safari xajin gabadhu inay safar xajido buu ninkeeda u fasaxay aw tijaaratin ama ganacsi buu u fasaxay ama xoogo wuxuu u fasaxay hawabadelasho ama wuxuu u fasaxay dalxiis ama wuxuu u fasaxay qaraabo booqasho waa uun safar mubaaxaan u safar xajin walow naflan cindana sunnaba allah waajib shardi maaha safaru xaj waajiba ama sunnaah safaru tijaara aduu safar aan macsiyo ahayn buu ninkeeda u fasaxay uma wajabat alciddatu baa waajibtay fi ariiqi socdaalkii bayba ku waajibtay iyadoo sii socota falaha arujuucu wlmudiyu falaha rujuuc inay soo noqoto way leedahay oo guriga ay ka soo safartay kucda tirsato wlmudiyu fi safarna way leedahay inay safarka sii wadato dhammaysato xajkeedii iyo cumradeedii iyo ganacsigeediina way maxaa yeel litacaarud اlxaqayn baan leenahay labadii xaq baa istacaaruday kullu minhumana waa waajib mudayaqa ah, markaa ah, waa xaq mudayaqadhe mid wayba ku guda jirtaaba midna hadduu qabtay mid mid tudhayana ma laha mid walba aniga anigu le aq walba aniga marka maxaa la samay ama ha noqoto ama hore u socoto wey caasiyadna ma ahaynoo idan zawj bay ku socotay hadday laakiin ay xajku u yahay xajki waajibka ahaa ama sunnaba ha noqdee ay ka baqdo inuu xajku dhaafo taayana tacayana mudiyu tacayana almudiyu marka iyadaa iska socee fa in madad hadday tagto oy wadato khiyaarku waxay qaadatay inaysan noqonin bay go'aansatoy hore u socoto fain madad hadday tagto fi safari ku eh, eh, eh, mxuu ahay madax tiiriso aqaamad weynagaan liqadaa'i xaajatiha intay danteeda gudanayso uma yajib اrujuucu baa waajibaya litacdad اlbaqiyata fi اlmaskani waa war iican waa war fiican wey wadadaha fuqahadu sidii looyarada wax u qoraayaan sidii looyarada qaanuun qodobaysan oo xarafba xaraf wey ayb markay gabadhu tagto in intee leeg ba iska maqnaan karta ma iska tamashliin kartaa maya xajkii bay dhammaysan durbana way soo noqoto tijaaradii ganacsigii bay alaabtii wareejin markaaba is soo laabi qaraabaday booqan lahayd hooyadhadiy iga hooya maaa ciddaa ay sugaysa waa in soo ma jirto sojkiiba ay soo fasaxay inaan noqdan aq maamula inaa iska joogan iska madhcaro madaxa tiiri iska daa lama ogol wuxuu ku sheekhu yidhi uma fain madat aqaamat fii safariha liqadaa'i xaajatiha lianna maa qudira bilxaaja waa maxay maa ubiixa lilxaaja yuqadaru biqadarihi xaaja loo baneeyey adruaaj ku gaabsanaysa gabadhu waxaad dhihi jirteen bay lamidta qaacidadii ubiixa lidaruura yuqadaru biqadariha xaajaduna waa lamid idan w lagu idmay idanka xadkiisa ma dhaafi kartid ayb uma intaa kadib yajib rujuuc baa waajiba litactada inay say ucidato darteed albaqiyata wixii ka hadhay ciddadii fi lmaskani gurigii hore ay ka soo safartay lanna asalkaa sidaa ahaa asalku muxuu ah in guriga ay ku cidtirsato waxaan asalka ooga gurnay caarid yimid wixii soo dariyey markuu dhammaado waa in asalka loo laabto walow kharaj hadday ka baxdo walow kharaj hadday baxdo cafwan ilaa hayri daari اlma'luufati gurigu lagu yaqaana gurigaan ka ahay faطalaqa markaasu asna furitaan ka daba keenay wa qaala wuxuuna yidhi maa adintu fi اlkhuruuji bixitaanka ooma fasixin sudiqa biyamiinihi tanna waa iska koobantaha guri bay deganayd isliim meel kaga yaal ayib gurigii bay ka baxday gurigi markay ka baxday iyadoo gurigi ka maqan iyuuba furay ninkii markaasay tir mar haddii lay furay kuwa noqon maaye meelahana iskaga ictirsanaya kama soo tegay gurigii anoo suuqa ku jiro meelaha iska jooga ama la joogaabaa lay furay allah iguma celiye hooyadan iska joogayaaba tii baa laisku hayaa walow kharajat ilaa hayri daari اlma'luufa gurigii laisku ogaa iyo almaskuuna almaluufa almuctaada inay deganaato faalaqa iyadoo ka maqan gurigibuu furay wa qaala wuxuuna yidhi maa adintu fi lkhuruuji inay baxdo ama fasixine ha ku soo noqoto guriga ku tirsataa meesha ku jirtaad sudiqa biyamiinihi dhaartiisa loogu rumayn lianna alasla waa waa cadamu lidni daahirkuna isaguu taageerayaa ayb marka waa inay si deg u soo laabato si ay ugu ciddo tirsata guriga ay ka baxdeen ma'luufka ahaa walow qaala haday tidhaahdo naqaltani adaa i adaaba guriga i raro ka kale i oo fa qaala uu bal adintu kuma rarina waaan kuu fasaxay adintu waxaan u fasaxay lixaajatin dan baan ugu fasaxay inay soo danaysato sudiqa cala almadhab asaga loo rumaynaya ayb inay baxdo oo guriga ka dhaqaaqdo waa laisku waafaqsan yahay ayadu waxay tihi bixitaankan waa bixitaan naqlo weeye khuruujkii waa khuruuju nuqlatin asna mxuu me waa khuruuju qadaai xaajatin baa la isku haya si wuxuan u fasaxa inay soo dana gudato soo laabato ayadna waxay tihi orad tag bu asagaaba rarayba waa ilnasaya walaa bayinata kee loo xojin sudiqa biyamiini caalmadhab asagaa loogu rumay caalmadhab maxaa yeele lianna asalku waama waa cadamu naqli wax ka hor yimaadana ma hayno sidaas wey wabittaali asagaa u ogaal badan baa le qasadkiisa weedhi ka soo baxday wuxuu oga jeeda ya asaga ka og adiga weedhaada markaad fasirto wadaad kalena fasiri kee fasiri og lianna ma aha daalla bidaatiha waxay wax ku tustaa daalatun bimuraadi اlmutakalimi wa qasdihi idan falafdu waa daalun bilqasdi laa bilafdi watalafudi marka asaga aclamu biqasdihi wاlaslu cadamu الnaqli aw الnuqlati labadaasaa taageeraya aan iskaga tagno taasi culays ma lah wamanzilu badawiyati wa baytuha min shacarin ka manzili xadariyata waa iska cadaayata taa culays ma lah gabadh reemiya haddii la furo ama laga dhinto buulkay deganta iyo heeriyadeedu iyo dhidadeedu waxay la mid tahay qasriga ay deganayd tii ree magaalkaah wa manzilu badawiyatin mid reemiya ah degaankeedu iyo wa gurigeedu mansilku hunaa waxaa weeye degaankii ama daarti weynayd beytkuna waa qolkii maalan ayb oo min shacarin dhogor laga sameeyey iyo timo ka mansili xadariyatin gaba ree madani ah oo ree magaala gurigeed buu la tooyahay intaad kusoo waa maxay midda reemiyigana buulka inay joogtaa waajiba ah wey tanso inay qasriga fadhida waajib ma ku xiddo dhammaysato tan reemiyiga waa in didhadaa iyo buulka heeriyadaas ayn ka dhexbixin ilaa liqadaai xaajati haddii la guuro way la guura ku qasbanta iyada gurigeedu marna waa guura marna meel buu degaa remiyi ama ree magaalku sar lama fujiyo sar lama fujiyo muxuu ninkii ninkii la yidhi maroodi baa kaga hor buulkiis mudul uu lahaa habeenkii buu seexda baa ninka koonfureed marka waagu markuu bariyo meelahan gosh wuxuu maroodi bakti oo hor yaallaba iridi maroodi ma maayo mudul lama sii maayo see runtii mudl miyaa la siibi karaa haddii lasiiba u dhamaato maroodiyaa jidi kara waa baldoos loo keeno iyo wiish marka waxaa weeye gabadhu haddii la guri way inguuri wey way inguuri waidaa kaana maskan hunaa wuxuu u gudbay fii sifaati اlmaskan fasalkan ka hadlaaya wixii u iyo gurigii tilmaamihiisi buu gudbay sheekh wuxuu yihi waidaa kaana almaskanu lahu guriga asagoo hadduu u sugnaaday biha tacayana maa yajibu cala الزawji iyo sifaadkiisii iyo hawlihiibu hadda wadaa guriga gabadho ay degi lahayd oo waay mudanaysay ah waay mudanaysay ah waxay mudanaysaa gabadhaa la furay ama laga dhintay guri ayadoo kale ay ku cidda tirsato ayaa la geynaya gabadh royer family ama ina sheekh ah ama inay libaxsan kataabta ah buul yar oo kijiiji ay ku cid tirsanaysa ma soconayso lagaa dhegaysan maayo kay horaan deganayd iyo ku lamid ah unbaa la geyni waidaa kaana almaskanu waidaa kaana maskanu lahu ay lizowj gurigu haduu asagu leeyahay ninkaa wax furay ama ka dhintay wayaliiqu bi gabadhan u cunamo tacayana alictidaadu fiihi wey inuu asaga lagu cidatirsado ayaa waajib ah lanna waa beydkii ilaahay waajib yeele in lagu citirsado wey idan waajibaadka sharciga ah tacyiimintoodu waa iraadat lmukalaf iska ogow haddii lu qoor hore qoorta ilaahay ku dira taad ka dhigi adag kugu xidhanta qoortan cabdulaahi ama geedi ama cali inaad orayso waajib ma aha laakiin markaad orayso tadaa bihi waajib baa lahadaa horta weligaa ku khaldamay yatadaa bihi اwaajib gurigan gurigu ilaahay amray ma aha bidaatihi amray laakiin wuxuu rabi amray baa ku fulahaya mata mise ma aha miskiinkan cabdulaahi ama cali ah zakadaas si ilahay kuma dhihin laakiin markaad siiso waxaa ku fulahaya waajibkii ilaahay ku faray tacyiinaadka iyo waxyaabaha noocaasa laysat biwaajiba fii anfusiha wainamaa yataaddaa biha alwaajib waajib baa ku fula usuulka lagaga hadla waba kumashuli idan gurigaasaa loo baahan yahay kalmuctad walaa yasixu ma asaxahayo daycu guriga uu lahaa gabadhan u cunamayey inuu iibiyo ooma banaano ilaa fii ciddati daati ashhurin fakamustajari gurigaa uu gabadha ay ku tirsanayso inta ciddadu ay ka dhammaanaysa lama iibin karo maxaa yeele xaqul ciddaa ku tacalluqay xaqul khayrkaa lama gelin karo wey ayb waa goorma waa markay gabadha ay tahay daatu aqraa'in aw xamlin walaa yasixu baycuhu fii daati aqraa'in aw xamlin baa meeshu kugu qadaran ka fahantay isnaad ka fahantay ilaa fii ciddati daati ashhurin buu oo xaggeed u soconnaa farcan wuu masaladan waay looga qiyaas qaataa haddaad daar iibiso gurigaad nin iibiso waxaa tihi laakiin guriga dheeftiisa ilaa muddo anaa dheefsanaya ilaa muddo faidaa baaca daaran wastatnaa manfacataha limuddatin majhuula beec ma saxaaya laa yaix laa yaix muddada cayin bil eh, maalmo waa yaroo saddex beria ah muddo sheeg tanna tii bay lamid tahan leenahay masalada baabulbeyca ayay tana lamid tahay oo markay gabadhu muctado tahay cidda quri ay tirsanayso ama ay tirsanaysa xamli ciddatulqur'i baa majhuula ah oo iska dheeraan kartaa dhiiggii isbedeli kara saddex dhiig baa laisku ogaaye dhiiggiiba sanad bay heli kartaa muddadii baa taagmi karta idan waxay noqonaysaa majhuulay muddada noqonaysa xamligii sagaal bilood baa laiska ogaaya afar buu noqon karaa uuba ka dari kara lix toddoba waynu soo mar saasuu ooga reebahaya waa daqiiq masaladu ayb ilaa fii ciddati daati ashhurin fayasixu baycuhu markaa hadday gabadha ciddada tirsanaysa guriga ku cidda ay tahay mid bila tirsanaysa oo saddex bilooda way xadidan tahay waa muddo macluuma waa adoo yidhi daarta waan ka iibiyey muddo saddex biloodan kiradeeda anaa qaadanaya ama muddo saddex bilooda islaamkan aroos ku ahaaye intaan bibilaha ka baxahay waad ii kaadinaysa muddo cayiman baad qabsatay markaa beec waa asaxay waa kii jaabir nabigu ku yidhi ritiga waa kaa iibiyey laakiin bishar inaan ku tago madiino wastatnaa xumlaanahu ayib faka mustajarin buu la mid yahay guri la kiraystay buu la mid yahay waynu soo marray baab lijaara abaanu ku soo maray ayib khilaaf mutaqadima ku jiray wal waa maxay wasabab inuu ansaxaaya guri aad kidhaysay oo nin ka oo kii mustajirkaa kidhaysta oo ku jiro adigii maaligaa ma iibsan kartaa baynu soo mar soo maynu soo wuxuu ahaa inuu beec u ansaxaayo ayib mustajirkii horena xaqiisi ka oofsanay intuu ka oofsan loo daynay tanna waa la ya listiga w sheekh axmed hadda reer magaal buu kala tuuraayo khayr wey almhim gabadha intaa kaftan gabadha muctadada maay laga soo qaaday inay tahay mustacjiro guriga karaysatay baa laga soo qaaday maaligina kii guriga iibsaday baa laga soo qaaday hadday laakiin dhiig tirsanayso ama uur tirsanayso waa mudda majhuula hadday laakiin bila tirsanayso waa mudda macluuma beycna waa asaxay waa in maynaya aan ka tago wa qiila waxaa leeyay baycuhu baycu beyt اlcidda baailun weeye qiila isagu wuxuu gabadha guriga ku cida tirsanaysa lama iibin karo maaligu ma iibin karo biicisuna waa baail buu taaganya isagu maxaa yeele dhici karta muddadii dhexdeedaba inay gabadha ku dhimato kadibna manfacadu ay u laabato baayici ay u laabato halkaas ka ixtiraasaya qiilku wuxuu leeyahay gabadhii guriga ku cidirsataa la rabay afar bilood iyo habeen baayicii baa gurigii maaligii baaba gurigii iibiyey oo zawjkaa maalan waaridkaa cafwan ama waaridkaa hadday muaalaqa tahayna zawjkii baa haddayba caawa lagu soo bodo dhimato ninkii eh, baayaca maxaa u horgalay manfacadii baa u laabanaysa si otomaatiga ah. xaqii baa durba ka gaabanaya marka asagu wuxuu leeyahy saas waa baail waa baail buu leh waa sida asagoo intuu shay waxeeyey manfaca macluuma isnaa linafsihi bay ka dhigan tahay buu taagan aan iskaga soconno aw mustacaaran bu ahaa beytku wuxuu ahaa mustacaaran waxaa soo martay idaa kaana maskanu lahu hadda lahu ma ahe guri uu tabal caara ku deganaa iyo maalis ku deganaa ayuuba islaanta ku cidirsanaysa aw mustacaaran buguli soo cariyaystay lazimatha alciddaة fiihi fi mustacaar ciddada in lagu tirsadaa waajiba guriga horaba gabadha sooma deganayo isagoo mustacaaroo tabalcaar ahaa ciddada ku dhamayso hadda waa meeshii qabtay maxaa yeelay ayadan ku dheganahay askinuuhuna min xayu sakantum meeshan degana gabadhii alla ibaday waa caariyadan tabalcaaraha eda ku cidtirso horanba waa deganayni ma hadda markaan ku furay ama lagaa dhintay baad sanka taagaysa iskaga tirsago fain rajaca hadduu ku laabto almuciiru baa gurigu ku laabtay wuxuu gurigeysiiy waa xoolaha maladiina lacari ahayd walam yarda xaggana kuma qacin biujratin kirana wuu diiday nuqilad naqliga haddi marka waa laasimayba guri caariyay ku jirta gabadha ku bilowday kadibna muciirka wuuu ade weyn badan baa in sugaya iska keena xoolaha guriga iska soo wareejiye war gabadh baa ciddo bilowday kira naga qaada maya bi kirana ma rabo iga baxa guriga maxaa ku deeqay in laga baxo waxaan leenaha gabadha waa in guri laga sii qaado guri kale loo kirayo nuqila min beyt اlicaara waa laga sii qaadaya lidaruurati xiinaidin xaaja bay u bixi jirtaye daruura meeshan taagan macnuhu bannaanku yaallaa wakada tunqalu bay kada tooray daba taaganta wakada tunqalu waa laga raray min mustajari inqadad mudatuhu waxaa kaloo gabadha laga rarayaa min beytin mustajar guri la soo kireeyey oo kile ku deganaydna gabadha waa laga rari goorma mustajarkaasoo inqada ay dhammaatay mudatuhu guri ku kuu hal sano kiriisa aad shubtay gabadhii laba bilood markuu kirada ka dhamman tahay gurigii sanadkii yayba ciddo bilowday markay laba bilood dhamaysa ay u dhiman tahay laba bilood iyo toban habeen yaa muddadii kirada dhamaatay guriga iga baxuula soo istaag ninka waraaqa waqtigu waa dhamaaday gabadh waa rarayna guriga kala adgeeyeyna ayb inqid ay dhammaatay muddatu muddat alijaara ay dhammaatay aw laha aw ilmaskanu laha ama guriga iyadu u sugnaaday guriga way sii deganaan wa alabat اlujra macnaha la fahmi karo guriga gabadhu ay geerida oogu timid ama lagu furayba guri iyadu ay leedahay aabbaheed bay ka dhaxashay xoogow dhaqaalay lahayd xoolo lagu guursadoo loogu xeshay bay lahayd haweenku moogta hadda magacan madhnee marka gurigii iyadaaba lahaydba gurigay ku cidda tirsan kadib waay le ninki waay leedahay soo soco intaan deganahayn ciddada tirsanay kalaa lagaa rab dee adaa iska leh soo adig kuuma cidda tirsan sii kadhadayd oo gurigaa iska leh see kule u qaada ku tirsanaysaa ciddada waa xaqaadi adaa iska leh gurina adaa iska leh waxaan kaa rabaa islaan ajnabiyada oo gurigan kidhaysatay kidhadii aad siin lahayd soo soco wey aw lahaa maskanka iyadaa iskale istamarat fi lbeyti weye fi lictidaadi fi lbeyt wa alabad waxay dalbaysaa alujra kiray ka codsanaysaa minae min azowj ayb owjkiray ka codsanaysaa ama waaridki ayb fain kaana maskanu fain kaana maskanunta miyaan dhammayn karaa baabka mise waad yardaasheen ma dhammayn karee balan masalada ka dhaco keliya fain kaana hunaaka maskanu hadduu guri jiro cafan fain kaana maskanu nikaax gurigi laisku qabay haduu yahay nafiisan mid qiimo badan falahu naqlu ilaa laa'iqin biha haddaba waa la xisaabtamaya ayb gurigii laisku qabay ee la wada joogay wuxuu ah guri intaasoo daarooda intaasoo qasria ah, ganjeel weyn leh dhan walbana lagu raaxaysto ah kadib waa laisqordafoo laisfur xudhii kan ma deganaanaya sida anaa ku aroosgeliya ku yaroo kiro gabdhaha kole degaan baan kaaga raadin isli iyo sobtii kaaga raadinaya fain kaana maskanu nikaax guri laisku qabay haddii nafiisa mid qiimo badan xagga maraafiqda qolalka meeshu ku yaallo qaabku u dhisan yahay falahu waxaa u bannaa furay ama laga ciditirsanayay an naqlu gabadha inuu raro ilaa laa'iqin biha guri u cunnama oo kale oon kan ahayn ayb inuu u raro maxaa yeelay nafiisku waa hayru waajib guriga qaaliga qiimaha badan gabadha inay ku cidirto waajib waajib ma aha mid iyada u cunnamo un baa waajiba kana aan ku helin laba qol iyo barsadoodii waa ku raadin hayaawe ama qol iyo barso isku xiranoo gudaha musqul ku leh kugu filan kan hadda waag waagaa xaas badan hadda maxaa tahay mualaqaa tahay wey islaamka la furay fadhioo ma yaal wey kii furayna fokane miyaa la yidhi falahu naqlu <clears throat> ilaa laayiqin biha aw khasiisan aw kaana maskanu nikaaxigu gurigu laisku qaba wuxuu ahaa khasiisan guri liita meel kajiija ah oo masaakiintu degto oo eh, eh, basiiba iyo horaan deganaayeen markii la furayna wuxuu geyn karaa guri aad u qiimo badan falaha waxaa u ahda caali imtinaacu inay diiddo taa kan ma sii deganaanayo hore aan deganaa midkan kajiijiga ninkaygibaad waa kuu dulqaadanaya hadda xisaab baa taalla mid fiican igee way dhihi kartaa falahaal imtinaac wallahu subxaanahu wa tacaala aclam marxaba maxaa tiri shee axmed nafaqo ma laha haddaysan xamilo ahayn nafaqa lama soo sheegin guri maa caawo dhan soo hayne sanagu soo mara guri inay xaq u leedahay oo ku dhegna cumuumka qowlu tacaala askinuhunna aan kala qaadna guriga iyo nafaqada laba kala baab wey nafaqa mala laakiin guri bay leedahay waxa laga hadlayna waa gurigi baarak allah fiik way ku cid tirsanayso si fiican hadday marka hore kuu sheegto ku tiraado carurta waan beelayaa wixii ku baxana waa kaa qaadan doonaa way kugu leedahay hadday curfiga dhaqanku yahay haweenaydu carruurta hadday beesho in ninka ay ka qaatana way kugu leedahay hadday iyadu sadaqaysana kuguma laha curfiga soomaalid baa la fiirinaya dhaqankeenna iyo curfigeenna waa maxay inuu naagta beesho haweenaydu hadday xoolo leeda carruurteeda waxay siisay wadaadkeeda ku quruxsatay guriga ku hagaajistay inay dandhabato miyaa dhaqan inoo ah mise dhaqan waxaa inoo ah marka laysku xumaada inay dandhabato inta laysku fiican yahan aysan dandhabanin wallahu aclam